رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا wuxuu baabu yahay hal yusannu ma la sunneeyaa takraaru masxi ra'si madaxa masixidiisa in lagu celceliyo oo hal mar ka badan la masaxo way macnaha am la mise maya masaladani waxa weeye waxay raacsan tahay baabkii hore ee ahaa madaxa masixidiisa waa tii xalay aan ka soo hadalay inay culimmada jamaahiirtoodu ay qabaan in madaxa ee la masaxayo kulligii qaar ka mid ah in lagu gaabsadana ee shaaficiyadii ay qabaan xanafiyada iyo inuu yahay ra'yi daciif adiladay daliishadeen baa waxaa ka mid ah ayadda qur-aankaa wamsaxuu biru'uusikum oo yidhaahdeen ba'du waa tabciidiya macnaa bacdi bay ku tusaysaa bacdi alra's laakiin waa lagala dooday oo ba'du macaanideedu tabciidiyo keliya maahe macaani badan bay ku timaadaa ragga ka doodayana waxaa ka mid mida ah, sibawey baa ka mid a ah. baabkani marka wuxuu ku saabsan yahay madaxa masixidiisa ma lagu celcelinaya oo ma mashruucbaa ma sunnaa in laba goor iyo saddex goor iyo la masaxo mise hal mar keliya in lagu gaabsado weeye ee sunnadu can abi xayata qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay caliyan cali baan arkay radia allahu canhu tawada'a isagoo weysaysanaya fahasala markaasuu wuxuu dhaqay kafayhi labadiisa kaf labadiisa eh, kaf xataa anqaahumaa ilaa uu daahiriyey ilaa uu nadiifiyey oo uu daahiriyey uma kadibna madmada wuu luqluqday alaaan saddex goor wastanshaqa wuu sandaarsaday alaaan saddex goor waqasala wuxuu dhaqay wajhahu wejigiisa alaaan saddex goor wa diraacayhi labadiisa dhudhuna wuxuu dhaqay alaaan saddex goor wa masaxa wuxuu masaxay bira'sii madaxiisa maratan hal mar buu masaxay uma kadibna hasala wuxuu dhaqay qadamayhi labadiisa lugood ila alkacbayni ilaa qawyada laga gaadho uma kadibna qaala wuxuu yidhi axbabtu waxaan jeclaystay an uriyakum inaan idin tuso kayfa sideebay kaanu kayfa sideebuu kaana ahaa tuhuuru rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga weyse qaadadkiisa iyo tahaaro qaadadkiisu seebuu ahaa inaan idin tuso ayaan jeclaystay buuri rawaa waxaa wariyey atirmidiyu baa wariyey wa saxaxahu wakadalika waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey mukhtasaran waana cadiis sugan wa xadiidkaasi marka wuxuu faa'iideynayaa masaxa madaxu inuu hal mar ahaa xubnaha kalena uu saddex saddex ka dhigay ayib wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma annahu isagu ra'aa wuxuu arkay rasuul allahi buu arkay sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo yatawada u weysaysanaya dakara wuxuu sheegay alxadiida xadiidkii buu sheegay kullahu dhammaantii alaaan alaaan saasuu ku sheegay yacni nebigoo weyse qaadanayaan arkay weysadii buu marka sheegay xubin xubin buu u sheegay saddex saddex inuu dhaqay buu sheegay qaala wuxuu idhi wamasaxa wuu masaxay bira'sii madaxiisa wa udunayhi iyo labadiisa dhagood masxatan waaxidatan hal masaxid ah masxatan masaxid waaxidatan oo mid ah marka masaxa madaxa hal mar buu masaxay buuri inta kale saddex saddex buu ka dhigay rawaa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waa abu daawuuda waa daciif sanadkiisa yacni sanadkiisa waxaa ku jira cabaad ibn mansuur nin la yidhaahdo abu xaatim iyo ibni xibbaan waxay leeyihiin axaadiista uu ka wariyay cikrima wuxuu ka maqlay nin la yidhaahdo ibraahim ibn moxamed ibn abi yaxya sidaas daraaddeed waa yani waxa weeyaan waa daciif jiddan xadiidku daciif jiddan cabaad ibn mansuurkaas oo xifdigiisa wax ku jiro saduuq tadliis aakhirkiina istaqayur ku dhacay ninkaasi waxaa ka sii daran meesha wuxuu ka saaray oo uu yani waxa weeyaan uu meesha ka baxay sheekhiisa oo ah nin matruuk ah oo ninkaan horey usoo sheegnay ibraahim ibnu moxamed ibn abi yaxya shaykhu shaafici buu ahaa alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah kaana xasana ra'yi fiih xoogaa wuxuu ka haystay inuu nin fiican yahay laakiin muxadisiinta dhammaantood inuu matruuk yahay isku waafaqsan yahay ayb ninkaasaa marka sanadka ku jira waana cilada xadiidka waa isagu waa daciifun jiddan xadiidku aad buu daciif u yahay waliabi daawuuda waxaa u sugnaaday can cumaana cumaan xaaluu ka warinay radia allahu canh annahu isagu cumaan tawada'a wuu weysaystay midla daalika kaa aan soo sheegnay mid la mida wa qaala wuxuuna yidhi haakadaa sidaasaan ra'aytu arkay rasuula allahi sal ly waslam oo yatawada u weysaysanaya ayb bimacnaa nebiga sal lay waslam ayaan arkay xadiidka cumaan riwaayaadkiisa badankood waxay ku soo arooreen ay ku yimaadeen markuu xubnaha kale sheegayey saddex saddex iyo tiruu sheegaa laakiin markuu madaxa soo gaadho waa masaxa ra'sahu buu ku gaabsadaa ruwaadda badankood saasay ka wariyeen madaxiisa ayuu masaxay oon tiro lahayn ayb hal riwaayaa jirta marka oo uu yidhi wa masaxa ra'sahu alaaan saddex goor buu madaxa masaxay oo ka mid ah riwaayaadka xadiidka cumaan ka mida ah. riwaayadaa baa marka lagu dheganya riwaayadaa iyadaa baa laysku khilaafsan yahay oo culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin muxadisiinta qaarkood maadaama tilmaantii cuhmaan uu nebiga tilmaamayay qaabku u weyse qaadan jiray oo ku timid duruq aad u fara badan inteedii badnayd iyo ruwaaddii hiqaadka ahaayee wax ka warinaya laga waayey tirada masaxa madaxa la masaxayo tiro laga waayo sidaasaa saxsan riwaayada ay ku timid saddexda ku timidna waa shaad bay leeyihin oo waxay khilaaftay riwaayaadkii kaleo dhan bay khilaaftay sidaana waxaa maraya alimaam abu daawuud iyo rag badanoo muxadisiinta ka mid ah wuxuu yidhi marka sheekhu waqad sabaqa wuu soo hormaray buu yidhi xadiidu cumaana cumaan xadiidkiisu waa inoo soo hormaray almuttafaqi calayhi ee laysku waafaqsanaa bukhaariyo muslim ay soo saareen bidikri اlcadadi alaaan alaaan wuxuu ku soo hormaray xadiidka cumaan ee ay isku waafaqsan yihiin soo saaridiisa bukhaariyo muslim iyo wuxuu ku yimid oo inoogu soo hormaray bidikri اlcadadi cadadka sheegiddiisa xubnaha alaaan alaaan tiradaasuu ku sheegay xubnaha intooda kale ilaa fi rasi madaxa mooye oo madaxa isaga xadiidka cumaan ee saxiixaynka iyo ku yaalla duruqdaas yacni e, iqaadka xufaaddii ay ku imaanayaan wuxuu leeyahay wamasaxa ra'sahu bas biduuni cadad tirakum kuma ayb qaala abu daawuud wuxuu yidhi buuhi axaadiiu cumaana cumaan axaadiistiisa aaa asixaaxu ee sixaxda ee saxda ah saxiixa kulluhaa dhammaanteed tadullu waxay ku tusaysaa buuhi calaa masxi ra'si madaxa masxidiisa annahu isagu maratun inuu halmar yahay annahu mara inuu halmar yahay maxaa yeeley fa innahum iyagu dakaruu waxay sheegeen alwuduu'a weyse qaadadkiibay sheegeen alaaan axaadiista saxaaxa ee cumaan laga warinayo alwuduu'a weyse qaadadkiibay alaaan saddex saddex kur sheegeen wa qaaluu waxayna yidhahdaan fiihi masaxa madaxa wa masaxa ra'sahu bay dheheen wa qaaluu waxay yidhahdeen fiihi dhawayse qaadadka wayse qaadadkii nebiga dhexdiisa waxay yidhaahdeen axaadiistaa cuhmaan ee sixaaxa wa masaxa ra'sahu bay dhaheen ama ruwaaddu waxay yidhaahdeen madaxii wuu masaxay walam yadkuruu mayna sheegin cadadan tira ma aynan u sheegin buu yidhi masaxa madax kamaa dakaruu siday ugu sheegeen fii hayrihi madaxa waxaan ahayn oo xubnaha kalea marka xubnihii kale saddex saddex bay u sheegeen madaxa markay soo gaadheenna tira mayna u sheegino waxay idhan madaxu masaxay meeshaa marka axaadiista cumaan ee sixaaxa ku sugani sidaasay tilmaamaysa riwaayo marka waxaa timid khilaaftay oo abu daawuud iyo keyrkii wariyeen oo dhahaysa wa masaxa ra'sahu alaaan cumaan waxay ku timid xadiiskiisa taasaa marka laysku haysta oo muxadisiinta qaar waxay leeyihiin abu daawuud baa hormuudka iyo rag badan oo ka mid ah riwaayadaasi maadaama ay khilaaftay axaadiista keliya ruwaadda badankood uu khilaafay waa shaad saas daraaddeed waa daciif oo ma sugnaa qaarna waxay leeyihiin riwaayadu way sugan tahaye tanna nebigaa samayn jiray tanna nebigaa samayn jiray waana arrintuna yacnii saca ku suganoo cidhiidhi maba ahaba wax iska hor imaanaya maaha mar saddex buu mariyey marka kaleetana muxuu ahaayey marmar buu marin jira oo u badnaa macna riwaayadaa taliidkaoo saddexda ka dhigaysa madaxa in la masixi karo ragga saxiixiye waxaa ka mid ah ibnu jawsi ibnu khusayma ibnu salaax sancaani ibnu xajar sheekh albaani iyo keyrkood waxay leeyihiin way sugan tahay ziyaadadaas saddexdaa way sugan tahayoo sidaas daraaddeed waxaa laga fahmayaa in hal ka badan madaxa la masixi karo muxadisiinta kalena waxay leeyihiin maya ma sugna oo waa shaad wabintahaali hal mar baa lagu gaabsanaya masixideeda calaa hada alasaas baa iyo masaladu marka ay masalo khilaafiya u tahay a'immada saddexdaa waa abu xaniifa iyo maalik iyo axmed waxay qabaan madaxa in saddex goor ama laba goor la masaxo inaysan mashruuc ahayn maba bannaanay qabaan leanna waxay leeyihin nebiga kama sugna salawatu rabbi wasalamu caleyh kama soo aroori shaaficiyada ayaa sunno ka dhigay in madaxa saddex goor la masixi karo waa madhabka shaaficiyada xadiidkan laysku haysto ayay macnaha wax weeyaan iyo xadiis la mid ah ayay cuskanayaan ayb maxaa yeele waxay leeyihiin axaadiistaa kale faraha badanee soo aroortay tanaa fasirayso siyaaday wadataa bay leeyihin manaa adiga masaladaasi sidaas weyaan manaa baabun ana aludunayni min alra'si wa annahumaa yumsaxaani bimaa'ihi wuxuu baab u yahay ana aludunayn labada dhagood min alra'si madaxay ka mid yihiin wa annahumaa labadoodana yumsaxaani waa la masaxi bimaa'ihi madaxa biyihiisaa lagu masaxayaa masaladan wuxuu kaga hadlayaa tarjamadan ama u keenay mas'alo iyadana laba mas'alo oo dhagaha ku saabsan midda koowaad waxa weeye dhagaha masixiddoodu ma farad ba mise waa sunno ana aludunayni min alra'si halkaas iyo macnaha laga qaadanaya ma farad baa mise waa sunno midda labaad dhagaha marka la masaxayo ma biyihii madaxa qoyaankii madaxa ka soo hadhay baa lagu masaxayaa mise biyo cusub baa loo soo qaadaya labadaa mas'alo ayuu meeshan ku guntay marka uu kaga hadlaya macnaha waqad sabaqa waxaa soo hormaray buuhi qad sabaqa waxaa soo hormaray fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku soo hormaray xadiidu bnu cabbaasin xadiidka cabdullahi bni cabbaas waa xadiidkan marka dhaweyd soo maraynayo madaxa iyo dhagaha ayuu isla masaxay hal mar waana xadiiska daciif waay macnaha ka haddaan soo maraynay daciif jiddanta aan lahayn kaasuu ka wadaa baan filaya ayib walibni maaja ibni maaja waxaa u sugnaaday min hayri wajhin hal weji waxaan ahayn hal weji wax ka badan hal dariiq wax ka badan ibnu maaja waxaa kaga sugan can inabiyi nebiga sal ly wasalam nebigana uu yani waxa uu ka warinaya qaala inuu nebigu yidhi sal lay waslam aludunaani labada dhagood min alra'si madaxay ka tirsan yihin walibni maajah min hayri wajhintaa wuxuu ka wadaa ibni maajah wuxuu wariyey hal saxaabi wax ka badanna ka wariyey waayo min hayri wajhin hal dariiq iyo hal weji wax ka badan oo hal saxaabi wax ka badan buu xadiiskan ka warinaya way macnaha waana sidaasoo markaad sunankiisa ku noqoto wuxuu ka warinayaa lafdigan aludunaani min alra's cabdullaahi ibnu zayd abu umaama iyo abu hurayra marka min hayri wajhi intaa wuxuu ka wadaa hal saxaabi ka badan ayuu ka warinaya oo xadiikaasi macnaha waxa way warinaya aludunaani min alra's xadiikaas dhaguhu madaxay ka mid yihiin labada dhagood madaxay ka mid yihiin duruq aad u fara badan buu leeyahy saxaabo fara badan baana nebiga ka wariyay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo qaarkood xataa ilaa toban iyo ziyaada gaadhay laakiin duruqda xadiidkaas ee faraha badan aludunaani min alra's hal dariiq oo hadal ka fayow ma jiro duruqdiisa dhammaanteed hadal baa ku jira ha ahaatee waxaa laysku hayaa duruqdiisa marka laysu geeyo ma is xoojinaysaa mise isma xoojinayso in badan oo muxadisiinta ka mida waxay rajaxayaan duruqda dacfigu ku wada jiriya hadalku markay isu tagaan way isxoojinayaan leanna duruqda in badanoo ka mida dacfigeedu shadiid ma ah saas way manaa shawaahiddaas iyo markii laysu geeyo dacfigeeduna uusan shadiid ahayn oo sii darnayn way iskabaysaa markaasuu xadiidku xasan noqonaya ama saxiix noqonaya sidaas way manaa sidaana waxaa ku tegey culimo fara badan oo duruqdiisa isku xoojisay sida imaamu tirmidi fii bacdi nusakhihi yani kitaabihi wuu taxsiiniyey waxaa ka mid ah alxaafid almundiri ibnu daqiiq alciid ibnu turkumani zaylaci ibnu xajar fi nukat sheekh albani fii saxiix abi daawuud iyo irwaaga iyo heyrkoodba macnaha bal silsila saxiixa silsila alxadiid saxiixa nambarka soddon iyo lixaad baxi aad u dheer buu sheekhu ka sameeyey xadiidka isaga ayib oo meel kaleo kutubtiisa ka mid ah aana ku arkin marka nihaayadu waxa weeye xadiidkaas aludunaani min alra'si markii laysu geeyo waa xoogaysanaya waxaa haddana sii xoojinaya oo e, tabar u sii yeelaya e, oo ayidaya axaadiista nebiga sal lla lay wasalam saxaabadiisa tilmaantay weyse qaadadka axaadiistoodu badankeed waxaa ku yimid inuu madaxa iyo dhagaha isla masaxay axaadiistaa faraha badanee cadad min asaxaaba ka timid ee ay ku tilmaamayeen nebiga weyse in madaxa iyo dhagaha uu isla masaxay ayaduna waxay xoojinaysaa aludunaani min alra's saas daraaddeed buu xadiidku markuu ugu yaryahay cala aqali taqdiir xasan buu noqonaya haddii kale waa ka xoog badan muxuu faa'idaynaya way marka muxuu faa'idaynaya aludunaani min alra'si markii la yidhaahdo laba macnaynu ka faa'idaysa yacni dhaguhu madaxay ka mid yihiin bimacnaa ma waxaa laga wadaa waa madax uun qayb ka mida miyaa laga wadaa maya xukun sharciyaa la caddaynaya xukunka sharciga ku jira waxa weeye maadaama ay madaxa ka mid yihiin xukumkii madaxay qaadanayaan madaxa masixiddiisu min xayu alasl soo farad maahayn waan u tegi doonnaa waan soo marnay soo maahayn waa farad waajibay ahayd ka tegiddiisuna waysela'aan ay tahay soo ma maadaama dhegihii ay madaxa ka mid yihiin xukumkiisoo kalay qaadanayaan maxaa yeele waa qayb madaxii ka mid a aludunaani min alra'si xukumkaa horta waa laga qaadan oo masixidoodu sunno ma ahee waa laasim farad ah waa mid waa midda labaadoo laga qaadano masixidooda marka la masaxayana maadaama ay madaxii ka tirsan yihiin biyihii madaxa ka soo hadhay unbaa lagu masaxayaayo biyo cusub loo soo qaadi maayo maxaa yeele hal xubin bay isleeyihin soo saas ma aludunaani min alra'si madaxa iyo dhegihii isku mid bay noqdeen hal biyaa loo soo wada qaadayoo lagu masix mid walba biyo madax mannaan loo soo qaadi maayo aludunaani min alra'si macnahana waa laga faa'idaysan labadaa xugunbaa xadiisku waa faa'idaynaya markuu sugnaaday saas way ayib in sidaasi oo lala masaxayo labada dhagood in madaxa lala masaxayo oo biyaha dhagaha lagu masaxayo in biyo cusub loo soo qaadaynin waa madhabka xanafiyada biyam cusub loo soo qaadi maayo ayib saddexda imaam ee kale waxay leeyihiin haddii uun biyihii madaxa lagu masaxo way ku filan tahay laakiin waxaa sunna ah in biyo cusub loo soo qaado xadiid waxay deliishanayaan yani eh, eh, shaad ah oo cabdullahi bnu zayd ku yimid eh, ariiqiisa ku yimid oo shaad oon sugneen waan u tegi doonnaa ma jiro wax xadiidoo sugan oo tilmaamaya ama sheegaya in dhagaha biyo cusub loo soo qaaday hal xadiid baa ku soo arooray xadiidkaasina waa daciif shaad ah sida ibnu xajar iyo kayrka ay sheegayaan oo caddaynayaan macnaha saas daraaddeed dhagaha waxaa lagu masaxayaa biyihii madaxa qoyaankii madaxa ka soo hadhay ee gacanta ku soo hadhay baa lagu masaxaya oo la marinaya macnaha masala waa taas wey amaa dhagaha masaxoodu inuu farad yahay sida madaxuba farad u yaho waajib u yaho oo laazim u yahay masaladaasi ayadana waxa weeyaan waa madhabka xanaabilada sida mashhuurka ku ah isxaaq ibnu rahwiya waxaana doortay maalikiyada qaarkood yacni waxa weeyaan waa farad laazim ah dhagaha masaxidoodu ee sunno maaha yaa qaba inay sunno tahay waxaa qaba shaaficiyada iyo muxuu ahaay maalikiyada iyo xanafiyada iyo qolyahaasaa qaba waana ra'yi daciifa ah waay ra'yi daciifa labada masalo waxay u xoog badan yihiin dhaguhu masaxooduna waa farad waajib ah. markii la masaxayana madaxa biyihii ka soo hadhay iyo qoyaankii ka soo hadhay umbaa lagu masixiyo biyo cusub loo soo qaadi maayo labadaas xugumna waxaan ka faa'iidaysanay aludunaani min alra'si iyo xadiis soo socoto wa can isunaabixiyi waxaa laga warinaya abu cabdillaahi sunaabixi waa taabici saxaabi maaha cala raajix ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi idaa goortii tawada'a uu weysaysto alcabdu addoonku almu'minu ee mu'minka ah oo fatamadmada uu luqluqdo kharajad waxaa baxaysa alkhataaya gafafyaalkii iyo dunuubtii baa baxaysa min fiihi afkiisay ka baxaysa wadakara alxadiida xadiidkii buu sheegay wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan iska soo gaabiyey wadakara alxadiida buu sheegay wa fiihi xadiidka waxaana ku sugan oo dhexdiisa ku jira idaa goortii masaxa uu masaxo bira'sihi madaxiisa markuu masaxo kharajad way baxaysaa alkhataaya gafafyaalkii min ra'sihi madaxiisay ka baxayaan xataa takhruja ilaa ay baxdo min udunayhi labadiisa dhagoodna ay ka baxdo khataayaadki iyo dunuubtii rawa waxaa wariyay malik waannasaa'iyi wabnu maaja xadiidkaasi waa mursal mursal oo sunaabixiga ah. abu cabdillaahi sunaabixi saxaabi ma ah maadaama isagoon saxaabi ahayn uu rasuulka u tiiriyeyna waa xadiidka mursalka loo yaqaano waay waana nooc ka mida noocyada daciifka ah inuusan saxaabi ahaynna waxaa sheegay alimaamu albukhaari iyo sheekhiisii caliyulmadiini xadiidku marka cilladaasuu qabaayo waa mursal laakiin waxaa kabayoo xoojinaya axaadiid saxaabada cadad ka mid oo fara badan ka soo arooray ayuu xadiidku xasan ku noqonaya ama saxiix sidaas daraaddeed buu sheekh albaani caleyh raxmatullah xadiidku saxiixiyey <clears throat> macnaheeduna waxa weeye yacni waxa weeyaan wuxuu ka deliishanayaa madaxii markii la masaxay dembigii madaxa xaggee buu ka daatay xataa takhruja min udunayhi dheguhu ka baxay macnaha waxaad gar marka madaxii iyo dhegihii baa laysla masaxay markaasaa dembigii madaxu dhagahuu maray dhaguhu marka biyihii dhagaha ka sii daadanayay buu raacay macnaha ayb faqawluhu buu sheekhu yidhi marka qaabku u deliishanaya waa marka fa qawluhu odhahdiisa uu yidhi takhruju min udunayhi idaa masaxa ra'sahu labadiisa dhagood ayay ka baxay dembigii ka baxay khadaayaadkii markuu madaxa masaxay odhaahdaasi daliilun waayo calaa anna aludunayni labadii dhagood daakhilataani inay yihiin kuwa galay fii musammaahu madaxa magiciisay galeen wa min jumlatihi duuduubkiisay galeen soo ma madaxa duuduubkiisa iyo magaa magiciisay qaateen musamaahu yani waxa weeyaan magicii madaxana way galeen duuduubkii madaxana way galeen taasay kutusi manaa maadaama la yidhi madaxa biyihii lagu masaxay baa dembigii madaxa dhagaha ka baxay bimacnaa madaxii bay galeenoo madaxii bay ka mid yihiin manaa ayb jumladiisi iyo musamihiisay baxeen waxa magac lagu yidhahdo manaa musamaha waa shayga yani madax lagu magacaabo madaxa waxa lagu magacaabo way galeen dhugu waa galeen duuduubka madaxana qayb bay ka yihiin ayb xadiidkan labada xadiisba marka waxaa deliishanaya culimmada aan tilmaannay ee qaba inaan biyo cusub madaxa loo soo qaadayn ayb qolyaha qaba biyo cusubbaa loo soo qaadayaa dhagaha oo shaaficiyadu ay ka mid yihiin saan horay saan sheegnayba waxay deliishanayaan xadiid cabdullahi bnu zayd oo uu leeyahay wamasaxa udunayhi bimaa'in hayra almaa'i aladii masaxa bi ra'sahu wuxuu dhagihiisa ku masaxay nebigu biyo aan ahayn kuwii uu madaxa ku masaxay ayib kaasay deliishadeen waase xadiid shaad ah weeye lafdigaasi waa shaad ibnu xajar wuxuu leeyay walmaxfuud maa cinda muslim min hada alwajhi xadiidku sidaasi shaad buu ku yahay laakiin sida uu lagu xifdiyey ee uu sax ku yahay waxa weeye wamasaxa bira'sihi bimaa'in hayra fadli yaday madaxuu nebigu masaxay biyaha uu madaxa ku masaxayna ma ahayn biyihii gacantiisa ku soo hadhaye biyo cusub buu madaxa usoo qaaday raawigaa marka ku khaldamayo meeshii ay ahayd madaxuu biyo cusub u soo qaaday buu wuxuu u qaatay dhaguhuu biyo cusub usoo qaaday halkaasuu marka khaladka ka sawaabku waxa weeyaan madaxuu biyo cusub usoo qaaday raawigaa wuxuu ismoodsiiyey dhaguhuu biyo cusub usoo qaaday riwaayada marka dhaguhu usoo qaaday waa riwaaya shaadda waay oo yani wax weeyaan aan maxfuud ahayn ta maxfuudka waa taa saxiixu muslim ku timi sidaas daraaddeed baa wuxuu yidhi alimaam ibnu اlqayim calayh raxmat ullah wuxuu yidhi lam yahbut canhu sal alay waslam annahu akhada lahuma maa'an jadiidan wainamaa saxa dalika can ibni cumar buu yidhi nebiga kama asix buu yidhi kamana sugna inuu dhagaha biyo cusub usoo qaaday laakiin arrinkaasi waxay ka asaxday buu yidhi cabdullahi ibni cumar asaxaabiya macnaha xadiid marfuuca kuma sugnaba baabu masxi daahiri اludunayni wa baatinihima wuxuu baab u yahay masxi daahiri اludunayn labada dhagood korkoodoo la masaxo wa baatinihimaa iyo gudahoodoo la masaxo dhagihii ha la masaxaan nidhi waxaana raajixaan nidhi masaxoodu inuu laasim farada yahay in madaxa lala masaxayana waan sheegnay qaabkee loo masaxayaa waay sidana loo masaxaya ayb can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sala allahu alayhi waaalih wasalam masaxa wuxuu masaxay bira'sihi madaxiisa wa udunayhi iyo labadiisa dhagood daahirihimaa xaggooda kore wa baatinihimaa iyo gudahoodaba wuu masaxay biibhaamayhi labadiisa suul buu ku masaxay rawa waxaa wariyey atirmidiyu baa wariyey wasaxaxa wuu saxiixiyey wakadalika ibnu maajah baa wariyey abu daawuudna wuu wariyey xadiidka laakiin isagu wuxuu ku wariyey jumlada hore kaliyuu wariyey masaxa bira'sihi wa udunayhi daahirihimaa wa baatinihimaa abu daawuud ma laha laakiin qolyaha kalaa iskale walinasaa'iyi nasaa'i waxaa u sugnaaday masaxa wuxuu masaxay birasii madaxiisuu masaxay wa udunayhi labadiisa dhagoodna waa masaxay bainahumaa ayuu baatinihimaa buu masaxay gudahooda bisabbaaxatayni labada farood ee murugsatada ee suulka ku xiga ayuu ku masaxay sabbaaxataynku waa farta suulka ku xigta ee murugsatada aan dhahnay buu ku masaxay waaahirihimaa wa bidaahirihimaana wuu masaxay korkoodana wuu masaxay biibhaamayhi labadiisa suul buu ku masaxay yacni waxa weeyaan korkana suulkuu ku masaxay gudahana farta suulka ku xigtae murugsatada abuu ku masaxay ayib xadiidkaasi cillad baa ku jirta cilladiisuna waxa weeyaan madaarka xadiidku ku wareegeysanayo ee waa zayd ibnu aslam in la yidhahdo cataa ibnu yasaar ka warinayo cataana ibnu cabaas buu ka warinaya dhagaha masixiddooda xadiidkan ruwaadda ee ku sheegtay iyo ragga aan ku sheeginee ka tegey waxaa xoog badan ragga aan sheegin thawri iyo sulaymaan ibnu bilaal iyo macmar iyo daawuud ibnu qays iyo nin la yidhahdo warqaa ibnu cumar iyo moxamed ibnu jacfar ibnu abi kaiir iyo abubakar ibnu xamed iyo raggaasoo dhan ma sheegin xadiidkan ibnu cabbaas dhagaha masixiddooda kumayna sheegin jumladaasi ma ayna sheegin rag iyaga ka tabarbaran baa ka tabardaran baa ku sheegayo maxamed ibnu cajlaan oo saduuqa iyo hishaam ibnu sacd oo dacfi ku jira iyo cabdilcasiis ibnu daarawardi iyo cabdilcasiis ibnu moxamed ibnu daarawardi iyo raggaasaa ku sheegay markaad fiidhiso marka ragga sheegay jumladaasi iyo raggaan sheegin waxaa xoog badan boqol goor ragga aan sheegin cabsi a ah waxaa jirta marka oo culimmada qaarkood ay muujinayaan jumladaasi dhaguhu masaxay ah xadiidka ibn cabbaas inay shaad tahayba oyna sugnayn macnaha ayib laakiin dhagaha in la masaxayo oo korkoodii hoostooda la masaxayo waxay ku soo aroortay axaadiis fara badan oo saxaabadii nebiga weyse qaadashadiisa iyo weysashadiisa tilmaamay ayaa qaar badani sheegeen oo waxaa ka mid ah rubayic xadiidkeeda waa ku yimi korka gudaha iyo korkaba in dhagaha laga masaxayo abu daawuud baa soo saaray keyrkii waxaa kaloo ay ku timid xadiidka miqdaam ibn macdikarib miqdaam ibn macdi karib cinda abi daawuud wahayri iyadana way kuso aroortay axaadiis kaleoo sidaasoo kale ay ku timid jirto way jirtaa macnaha saas daraaddeed kayfiyada iyo qaabka loo masaxayo waa sidaa korkana waa in laga masaxo gudahana waa in laga masaxo ayib axaadiistaasi marka waxay kutusi kayfiyadaasi in dhagaha loo masaxayo waxaana sidaa ku tegey in badanoo culimmada ka mid baabu masxi sudqayni wa annahumaa min alra's wuxuu baab u yahay masxu sudqayn masxi sudqayn labada dhafoor masixidooda wa annahumaa labada dhafoori min alra'si inay madaxa ka mid yihiin sudqiga waxaa la yidhahdaa dhegta lafta ku aadan ee soo taagan meesha godkay ka koraysa ee timaha madaxu inta badan ay ku egyihiin halkaasaa sudqiga la yidhahda waa godkaas waa godkaasaa sudqi la yidhahda kan dhegta ku aadanee lafta soo taagan ah iyada waxaa la yidhahdaa cidaar baa la cidaar baa la yidhahdaa isagii timaha ka baxa iyo cidaar baa la dhahaa ayib hoos markaad uga degto oo laftaas dhegta ku aadan ee cidaar la yidhahdo hoos uga degtana caarid baa la yidhahdaayoo waa dhabankii waa saas maana waa caarid iyo cidaar iyo sudqi waay marka sudqigaasi ma wuxuu raacsan yahay madaxa oo waa la masixi miyaa mise wejiguu raacsan yahay waa la dhaqayaa mise intaa midnaba ma ahee bannaankuu ku dhacayaa masaladu taas wa baabu masxi sudqayni labada dhafoor masixidooda ayuu baab u yahay wa annahumaa min alra's culimmada qaarkoodna sudqiga waxay ku tilmaamayaan lafta hadda aan lahayn cidaar baa la yidhaahdaaye dhegta ku aadan ayay qaarkood lahayaan sida shawkaani rag la can irubayic binti mucawid qaalad waxay tidhi ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam oo tawada'a weysaysay weysaysanaya famasaxa markaasuu masaxay bira'sii madaxiisa wamasaxa wuxuu masaxay maa aqbala wixii soo jeeda oo minhu madaxa ka mid a wamaa adbara iyo wixii gadaal xiga wax xagga hore soo xiga iyo wixii gadaal xiga oo qadaadka xaggiisa xiga ayuu masaxay wa sidqayhi ama sudqayhi labadiisa dhafoorna wuu masaxay wa udunayhi iyo labadiisa dhagood maratan waaxidatan hal mar buu masaxay rawa waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey wtirmidiy wa wuxuu idhi xadiiun xasan ah, wakadalika waxaa wariyey muxuu ahaayey axmed iyo taxaawi baa iyaguna wariyey sheekh wuu taxsiininaya xadiidka isaga wuxuuna tilmaamayaa dhafooradu inay madaxa ka mid yihiin wejiga ka mid maaha laakiin madaxay ka mid yihiin waa la masaxaya macnaha yani way ka baxsan yihin lanno sida jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan waxay leeyihiin wejiga xuduudiisu marka la yidhaahdo ballaca waa min aludun ila aludun dhegta laga bilaabo ilaa dhegta kale waxoogaa marka dhafoorku waa ka yara babcayn waana ka koreeya ayib dherarkana waxay yidhaahdaan wejigu waa meesha tintu ay ka soo baxdo bilowga tinta ilaa lafgarhka salkeeda ilaa laftagarhka dhammaadkeeda laga gaadho xagga dhuulka iyo dherarkana wejiga sidaasay u xadeeyaan sidaas daraaddeed halkan marka mxuu dhafoorka ihi madaxay raacsan tahayoo waa lala masaxayaa madaxa lala masaxaya sidaasuu xadiidku faa'iidaynayaa waana madhab daa'ifa min alculamaa baabu masxi lcunuqi luqunta masixideedii buu baabu yahay ah, luqunta in la masaxo meel kastaa la masix <laughs> meelkastaa laga hadla xataa culimmada qaar ba waxay ka hadlaan dhegta waxaan u jeedaa isha isha markaad weysaysanayso intaad kala qaado biyaha dhex geli qaar baa sidaas laakiin in badanoo culimmada badankood waxay qabaan waa nooc eh, yacni tashadud ah, ah, ah tashadud laysuma dirin meelahaas marka luqunta masixiddeeda iyo wixii ku soo arooray baabuya luqunta masixiddeeda waxa way marka madaxa la masaxo iyo dadka qaarkood xataa ilaa luqunta soo masaxdaan marka maxaa ku yimid iyada sax miya qalad can lay lay ibn abi sulaym waay can طalxata bni musarif can abiihi musarif abiihi musarif ibnu kacbin wuxuu ka warin can jaddihi awowgii buu isaguna ka warinayaa annahu isagu ra'a wuxuu arkay rasuulalahi buu arkay sala allahu calayhi waalihi wasalam yamsaxu isagoo masaxaya rasa madaxiisa xataa balaqa ilaa uu gaadhay alqadaala qadaadka ilaa uu gaadhay ilaa uu qadaadka gaadhay alqafa waalqadaal waa isku macna dhado qadaadkaa dambe way annaga soomaaliga waxaan umali meeshaan ka qaadanay in badanoo soomaaliga ah waa kelimadii carabiga ahayd oo cajaminimo la geliyo wax laga bedelay way adiga qadaad iyo qadaal soo iskuma dhowa qadaal iyo qadaad marka waxa weeye waa uun ayadoo la taxriifiye waay xataa balaqa ilaa uu gaadhay alqadaala qadaadka ilaa uu gaadhay iyo wamaa yeliihi iyo waxa ku xiga oo min muqadami alcunuq luqunta qaybteeda hore ah. ah ilaa uu qadaadka gaadhay iyo luqunta qaybteeda hore ee ku xigta qadaadka ayb ayuu masaxay ra waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey kadalika abu daawuud iyo abaraani baa wariyey xadiiku waa aciif xadiidku waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira layth ibn abi sulaym oo saduuq ikhtalata jiddan falam yatamayaz faturika buu yidhi ibn xajar ah, sidiisa kale waa iska runlow laakiin axaadiistii baa isaga darmatay waxbaa isaga qasmay waana la kala saari waayey sidaas daraaddeed buu wuxuu noqday matruuk waa la isaga tegey markaa rag nocaasaa jiro asbaab baa keenta ama da' baa keenta oo ruuxu isku dardarmani uu isku dhex yaacay ah. ama waxaa laga yaabaa kitaab buu wax ka akhrin jiro axaadiista ugu qurnaan jirta kitaabkaa ka gubanaya ama ka lumaya markaasuu wax isku qasaya ama waxaa laga yaabaa inay ardadiisu kharibto waxaan axaadiisahayn ay axaadiis uga dhigto isaguna kala saari kari waayo marka xaaladaasoo kale markay ku dhacdo raawiga ama ay ku dhacdo muxuu ahaayey waxaa la dhihi waa laga tegaya wixiisoo dhan quriyo qiiqiisa waa laisla tuuraya ninkaa marka la yidhaahdo lay ibn abi sulaym xaaladaasaa ku dhacda sanadkiisa ninkaasaa ku jira waxaa kaloo ku jira ninka la yidhaahdo musarif ibnu kacbin oo alxa aabbihiiah ha musarifka isagana waa nin majhuul ah oo isagana lama yaqaanaba saas daraaddeed buu xadiidku daciif ku yahay waxaa daciifiya alimaam albayhaqi nawowi ibnu xajar iyo albani intuba way daciifinayaan ma sugna marka xadiiskaas yuusan sugnaanine waxaa deliishanaya culimmada qaarkoodoo qaba luqunta in la masaxo waa sunno ooyay yihiin kuwaas waa xanafiyada waa iyo shaaficiyada qowl ka mid a ah. iyo riwaaya can axmed ayaa waxay qabaan luqunta in la masaxo waa sunno xadiiskan daciifka ah bay deliishanayaan hadduu xadiisku daciif noqdo la deliishanayo wixii lagu duldhisayna waa daciif soo ma a kayfa yastaqiimu aldillu waalcuudu acwaj baa la yidhahdaa hoosku see buu u toosi isagoo qorigiiba qalloocayn qori qalloocan soo hooskiisuna inuu qalloocdo maaha ma toosayo asalku hadduu qalloocsan yahay he wixii ka farcamana waa qalloocsan waa meeshay soomaalidu yidhahdo walba nirig xalaal maxay dhaheen hal xaaraami nirig xalaala ma dhasho leanna iyadii baa qalloocsan sooma wixii ka dhashayna waa qalloocsan marka marba hadduu xadiidku daciif yahay wixii mas'alee lagu dhisana waa daciif sida raajixa waxa weeye waa sida ay jumhuurtu qabaan oo saxiixa ah ma sugna luqunta masixideedu nebiga waxba kagama sugna salawatu rabbi waslamu calayh mar haddayna ka sugnaynna mashruuc ma ah waxay gelaysaa man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun bidacay gelaysaa marka ayib saas daraaddeed baa alimaam ibnu qayim caleyh raxmatullah fii zaad wuxuu ku leeyahy zaadulmacaadka lam yasix canhu fii masxi lcunuqi shayun saasaa sax ah, nebiga luqunta in la masaxo wax xadiioo kaga sugan ma jiro ayib baabu jawaazi lmasxi cala alcimaamati wuxuu baabu yahay cumaamada masixiddeeda masixidda cumaamadda bannaanideedu baabu yahay inay bannaanta ayib saddex xaalo wey cumaamadda masixiddeedu in cumaamaddii oo keligeedoo madaxa saaran la masaxo lagagana kaaftoomo madaxiiba masixidiisa madaxoo dhanba biyaha lamaba gaadhsiinayo waxaa lagu kaaftoomayaa cumaamadda besan baa korka biyaha laga marinaya talabaadna waxa weeye madaxa qaar ka mida inta biyaha fooda la masaxo ayaa inta kale waxaa lagu dhammaystirayaa cumaamadda korkeeda oo la masaxayaa ta saddexaadna waatan soo marno madaxu markuu qaawan yaho madax la masaxayo waa ayib marka maxaa ku soo arooray cumaamadda in la masixi karo wa bilmunaasaba cumaamadda laga hadlayaaye waa cumaamadii duubnayd waay ah, masaladaas lagu baraarugo eh, ruksada loo loo fududaynayo fududayska wuxuu ku imaanayaa haddii la furo oo ruux intuu furo madaxa masaxo inuu dib u gashado dib u duubo ayaa dhib ah shareecadu marka mashaqadaa iyo xarajkaasay dadka ka fogaynaysa sidaas daraaddeed iyadoo sideeda kuugu duuban korka ka masax laakiin middan aan sidaan hadda u qabay iyo midda tunka la isaga watay iyo kuwaasi ma aha sidaan hadda aan u xidhanno maanic ma aha oo coomadda in la duubtaayey ma aha wax muxuu ahaayey hadda fadli iyo ajir ku jira ma leh waa iska labis sidan waa laysaga labisan sidana waa laysaga labisan karaa laakiin midda ay ku soo aroortay masixiddu waa midda duuban cumaamadda duubane nebigu sal lla lay wasalam uu qaadan jiray oo wuxuu u qaadan jiray intuu duubo ayuu dubaabadana gadaal ka sii dayn jiray midda labada garab fiidda yartee ku laalaada sidaasuu nebigu sal alla lay u xidhan jiray saas way macnaha laakiin waa iska caadaadkay ku jirtaa qaabka loo labisanayo iyo wixii annahyi kusoo aroorin curfigii iyo caadadii carabta uu ka soo gaadhay wey saas daraaddeed caadaadkaasi waxaa la yidhahda waa kaan kitaabkii kusoo marnay mxuaha manduumadii ee mxuu ahay sheekh ibnu cuthaymiin qawaacidka iyo usuulka markaan ka hadlayn afcaasha nebiga sal lay slam waatan faahfaahinay can camr bni mayt adamri radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam oo yamsaxu masaxaya calaa cimaamati cimaamadiisa korkiisa masaxaya wa khufayhi iyo labada qof korkooda labada qof ayagana waxa weeyaan waa sokoskii haragga ahaa wa sokskii haragga ahaa la xidhan jiray keligiina waa lagu socon karay kabahana waa laga hoosgashan jiray manaa rawa waxaa wariyey axmedu axmed waa wariyey walbukhaariyu wabnu maajah wuxuu faa'iidaynaya xadiidku in cumaamadda korkeeda la masixi karo in cumaamadda korkeeda la masixi karo ood ku gaabsan karto inaad madaxa biyaha gaadhsiisana aadan u baahnayn keliya cumaamadda korkeeda aad ku gaabsan karto sida xadiidka daahirkiisa ka muuqda waxaa qaba alimaamu alawsaaci axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya waana madhabka daahiriyada wey sidaasaana xoog badan khilaafan liljumhuur a khilaafan liljumhuur oo jumhuurtu iyagu waxay leeyihiin ama waa in madaxa la masaxo ama waa in qaar ka mida la masaxo oo cumaamadda lagu dhammaystiro laakiin cumaamadda keliyu kuma fillay leeyihin sidaasi waa madhabka jumhuurta waase laga xoog badan yahay waxaa xoog badan cumaamadda keligeedoo kuu duuban baad korka ka marin waadna wayse qabtaa xadiikan aahirkiisa iyo xadiis soo socota laga faa'idaysa wa can bilaal bilaal ibnu rabax waxaa laga warin qaala inuu yidhi masaxa wuu masaxay rasuulullahi sala allahu calayhi waaalih wasalam cala alkhufayni labada khuf korkooduu masaxay waalkhimaari iyo hagoogta korkeeda alkhimaar waa cumaamadda khimaarkii dumarka maaha khimaarka waxaa la yidhaahdaa kullu maa yuqaطi alra'sa fahuwa khimaar wax kastoo madaxa dada khimaar baa la yidhaha hadday rag qaataanna waa khimaar hadday dumar qaataanna waa khimaar saas way manaa waxaa laga keenay min khamra ara'sa idaa qataahu markuu daboolo ayaa laga keenay macnaha ayb cala alkhufayni iyo walkhimaari iyo hagoogta ama cumaamadda korkeeda ayuu nebigu masaxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh rawaxa wariyey aljamaacatu baa warisay ila albukhaariya iyo wa abaa daawuuda bukhaariya abaa daawuud mooye abu daauud mooye wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo liaxmeda u sugnaatay anna nebiya nebigu sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi imsaxuu war masaxa cala alkhufayni khufafka korkooda masaxa waalkhimaari iyo cumaamadda korkeeda iyo hagoogta korkeeda oo macnaha cumaamadii laga wado xadiidkaasi lafdiga jamaacadu ay ku wariyaan waa inuu ficilkii nebiga yahay oo lafdiga hore ah soo ma yacni masaxa cala alkhufayni waalkhimaar nebigaa masaxay saasuu sax ku yahay ama bilafdi alamri oo nebigaa amray ah oo lafdigan dambe axmed uu warinayo waa shaad waa shaad maxfuud maaha maxfuudku waa inuu ficilka nebiga yahay salawatu rabbi wasalamu calayh wa can ilmugiirati shucba qaala wuxuu yidhi tawada'a wuu weysaystay annabiyu nebigu sal lla lay wamasaxa wuuna masaxay cala alkhufayni labada khuf korkooda waalcimaamati cimaamadda korkeeduu masaxay rawa waxaa wariyey atirmidiyu wa saxaxahu wuuna saxiix yeelay ayb cinda muslim wuu keeni doonaaye xadiidkanoo ku yimid wuxuu ku daray yacni masaxa cala alkhufayni wa calaa naasiyatihi wa cala alcimaama nebigu wuxuu masaxay sal alla alay waslam khufka korkiisa foodda madaxana wuu masaxay imaamadda korkeedana wuu masaxay imaamadda korkeedana wuu masaxay wuuna imaan doonaa isagoo sidaas oo wuxuu ku keeni doonaa baabka soo socda a madaxa inta bannaanka taalla iyo cimaamadda in laysla masaxo baab buu u samayn doonaa kaasuu ku keeni doonaa marna xadiidku sidanuu ku imaanayaa masaxa cala alkhufayn waalcimaama hufka in la masixi karo abwaabteeda waynu imaan doontaa axkaam fara badan buu ku keeni doonaa hufka masixidiisa iyo weliba jawrabka masixidiisa iyo jawrabku muxuu yahay iyo sogsaanta iyo meesheedaan ugu tegi doonaa taa iyada oo hadda baabkan ugumuu talagelin laakiin wuxuu ugu talagalay cumaamadda masixideeda xadiidkani wuxuu faa'iideeyey sida xadiidka horeba u faa'iideeyey in cumaamadda la masixi karo oo meeshii madaxa aad muxuu ahay ka masixi lahayd cumaamada hadday kuu saaran tahay korkeeda aad ku gaabsan karto masixideeda wa can salmaana waxaa laga wariyey salmaan alfarisi annahu isagu ra'aa wuxuu arkay rajulan nin buu arkay ninkaasoo qad axdaa xadaay oo wejadku isada ka jabto wahuwa walxaal huwa isagu yuriidu uu doonayo an yakhlaca inuu siibo khufayhi labadiisa khuf inuu siibo salmaan baa wuxuu arkay nin xadaay oo weysadii ka jabtay isla markaana doonaya inuu labada khuf iska siibo lugaha dhaqo wayse qaadanaya fa amarahu markaasuu amray salmaanu salmaan wuxuu amray an yamsaxa inuu masaxo calaa khufayhi labada khuf korkooda wa calaa cimaamatii iyo cimaamadiisa korkeeda wuxuu ku yidhi war waxbaa ha iska siibin khufaynkee labada khuf korkooda masax waxba ha isdhibin cumaamaddana weliba ku daro korkeeda masax wa qaala wuxuu yidhi salmaan ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam oo yamsaxu masaxaya calaa khufayhi labadiisa khuf korkooda wa calaa khimaarihi iyo cumaamadiisa korkeeda xadiidkaas axmed baa wariyey sida uu dib ka sheegi doono xadiidkan ka dambeeyuu dhihi doonaa rawaahumaa axmed rawaahumaa labada xadiisba meel buu isugu geeyey axmed baa wariyey ibnu maaja ibnu xibbaan abaraani waana xadiid daciifa ah wey laba cilluu qabaa cillada hore waxa weeyaan abuu muslim mawlaa yaziid ibnu suuxaan nin la yidhaahdaa ku jiroo maqbuul ah abcan cinda almutaabaca wey wailaa falayin waa daciif waxaa kaleeto ku jira in la yhahda abu shurayx oo majhuuloon la garanayn saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey sheekh albani caleyh raxmatullah iyo hayrkii waxaa kaloo isagana soo saaray abu dawuudin tayaalisi baa ka mid ragga soo saaray xadiidkani ma sugna xadiidkan salmaan ma sugna laakiin yuusan sugnaanina dacfigiisa waxaa inagaga filan axaadiista kale inta uu sheegay oo ah khufka iyo cumaamadda in la masaxayo axaadiid baa saxiixoo ku sugan isaga marka waxa weeyaan lagumani waxa weeyaan waa laga kaaftoomi wey manaa dacfigiis waxba ina yeeli maayo wa thawbaana waxaa laga warin qaala inuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasuulallahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam rasuul allaan arkay oo tawadda'a weysaysanayay oo masaxa masaxay cala alkhufayni labada khuf korkooda waalkhimaari iyo hagoogta korkeeda oo cumaamadii ah rawaahumaa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey rawaahumaa labada xadiidba oo kee ah kii ka horreeyey iyo kan saas way macanaa sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo cutbat bni abi umaya cutbat bni abi umaya ku jiro ibnu xibbaan baa hiqaadka ku sheegay ninkaasi marka waxay u badan tahay inuu majhuul yahay marka dacfi baa sanadka ku jira laakiin xadiidku xasan buu noqonoo waa xasan lighayrihi axaadiistii kalaa xoojinaysa ayib ee hadda aan soo sheegnay yani waa xoogaysanayaayo xadiidku sanad ahaan daciif ahaado laakiin lafdigiis waxaan ujeedaa mxuu ahay ka xadiis ahaan waas wey wacan hawbaana radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacaa wuu diray rasuulullahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu diray sariyatan ciidan yar ciidan sariya ayuu diray sariyadu waa ciidanka aan aad u badnayn oo inta badan loogu talagalay si fudud inuu u gaari karo meeshii loogu talagalay ama gaadmaba loogu talagalay ayb fa asaabahum waxaa asiibay ciidankii uu diray nebigu albardu qabow baa asiibay dhul qabowbay tageenoo markaasuu qabow ku dhacay falammaa qadimuu markay soo galeen cala alnabiyi u yimaadeen markay soo noqdeenoo nebiga u soo galeen oo u yimaadeen sala allahu calayhi waaalih wasalam ayay shakow waxay u sheegteen ilayhi nebiga waxay u sheegteen maa asaabahum shaka waxay u sheegteen ilayhi nebiga xaggiisa maa asaabahum wixii asiibay oo min albardi qabowga ah qabowgii ku dhacay bay nebiga u sheegteen salawatu rabbi waslamu aleh waxay rasuulilahi yow meeshaasaannu tagnay qabow daranna waa nugu dhacay abcan hadda qabowgaasi eh, muxuu ahaaye lugihii oo la dhaqayo iyo madaxii iyo meelahaasu u darayn ayb fa amarahum nebigu wuxuu amray sal lay slam an yamsaxuu inay masaxaan cala alcasaa'ibi cumaamadaha korkooda watasaakhiini iyo khufafka korkooda wuxuu yidhi sheekhu rawa waxaa wariyay axmedu axmed baa wariyay waa abu daawuuda iyo abu daawuud xadiidku waa sugan yahi waxaa saxiixiya xaakim dahabi zaylaci nawowi iyo sheekh albani ragga xufaaddii muxadisiintaaso dhan baa saxiixinaya wuuna sugan yahay xadiidku macnaha wuxuu yidhi sheekhu alcasaa'ibu alcamaa'imu waay watasaakhiinuna alkhifaafu waa khufafka saas wey macnaa alcasaa'ibka waxaa loogu magacaabay cimaamadaha min casaba shay baa laga keenayoo shayga markaad marto shayga markaad martood meel ku marto casabaa la yidhahda casaba bimacnaa waxa weeyaan ila madaxaa lagu maraa sooma waataan hadda ka hadlaynay tasakhiintana waxaa laga keenay ayadana eh, waxaa loogu magacaabay khufafka leanna lugahay kululaynayaan min asukuunaa laga keenay macnaha yacni kululaynta iyo diirintaa laga keenay lianna khufafku lugahay diirinayaan oo qabowga ka ilaalinayaan man ayib axaadiistaasi waxay faa'iidaynaysaa in cumaamadda la masixi karo a in cumaamadda la masixi karo oo lagu gaafsan karo oo ooyada keligeed intaad korka ka masaxdo sidaasi waysadaadu ay sax ku tahay waan soo sheegnay culimmada qabta ee alimaamu axmed awsaaci isxaaq ibnu rahwiya waana madhabka daahiriyada weeye sidaasaana raajixa axaadiista nebiga sal ly waslam ee faraha badan ee macnaha kutusaysa ayaa macnaha wax weeyaan loo deliishanaya saasaana sawaab ah manaa inay bannaanta waxaa diiday xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaaficiyada oo waxay yidhahdeen maya ama waa in madaxii cumaamadda laga qaado la masaxo ama waa in madaxa qaar ka mida la masaxo cumaamadda lagu dhammaystiro laakiin in cumaamadda keliya korka laga masaxo maya bay dheh maxaa yeelay madaxiiba lama masixin markaa qur-aankuna muxuu yidhi ah, wamsaxuu biru'uusikum marka madax lama masixine shay dul saaran baa la masaxay bay dheh jawaabtu waxa weeyaan wamsaxuu biru'uusikum nebi maxamed baa fasiray soo ma hadduu fasirayna wuxuu ku fasiray saddexba in la samayn karo hadduu madaxu kuu bannaan yahay waa inaad isaga masaxdo hadalkama kama joogo taas hadduu madaxa cumaamadii kuu saaran tahay inaad cumaamadda keliya korka ka masaxdo ood ku gaabsato nebi maxamed baa fasiray saa ku sheegay sal alay waslam in aad madaxa foodiisa intaad biyaha gaadhsiisood masaxdo cumaamadda ku dhammaystirtana nebigay ka sugan tahay sal alla alay wasalam saddexda xaalaba masaxa madaxa nebiga ku fasiray rasuulkaana qur-aanka fasiray ijmaalkiisa oo mucnaha caddeeyey isagaana ilahay ugu talagalay tabaaraka wa inuu sharxo qur-aanka oo ummadda u fasiro ujeeddada laga leeyahay ayb haddii umaam haddii la yidhaahdo cumaamadda waa la masixi karaa korkaa laga masixi karaa markay madaxa kuu duuban tahay waxaa la isweydiinayaa ma shartibaa markaad gashanaysa inaad weyse qabtay sida khufkoo kale ilaan qofka markaan u tagna waxaan u tegi doonnaa qofka lugta kuugu jira waxaad masixi kartaa keliya haddii markaad gashanaysay aad weyse qabtay markaad gashanaysay haddaadan weyse qabin khufka ma masixi kartida waa inaad siibtood lugta dhaqdo waa u tegi doonnaa cumaamadduna ma lamidba sidaa culimmada qaar baa qaba maxaa yeelay ma maadaama ay la mid tahay khufkii la garab dhigay xukumkii khufkay qaadanoo markaad geshanaysay waa inaad daahir ahayd markaad cumamadda duubanaysay waa inaad weyse qabtay markaa kadib hadday weysadu kaa jabto ayaad korka ka masixi kartaa sidaas macnaa wax weeyaan culimo badan baa qabta macnaha ayib ixtiyaadkuna saasuu ku jiraa qiyaasan cala alkhufayn waa qiyaas daahira wey macnaha khufaynkaa looga qiyaas qaadanaya ayib masale labaadi waxa weeye haddii la yidhi raggu cumaamadda waa masixi karaan dumarka hagoogtooda ka war masarka madaxa u saaran a yacni waxa weeye madaxii baa u dadan ama ma ahe xijaab baaba ku xidhan ama masar baa u saaran ma inay ka qaaddo ay madaxa masaxdaa mise cumaamadii buu la mid yahay cumaamaddii unbuu la mid yahay a soo ma leanna khimaarku waa wixii madaxa dado oo dhan soo ma marka haddii raggii loo ogolaaday dumarkana min baabin awlaa iyagaaba kasii xag jiraba oo asturku uu macnaha wax weeyaan muxuu ahaayey kaga sii munaasabsan sidaana waxaa qaba inay dumarku khimaarka madaxa u saaran ay masixi karayaan waxaa qaba yani waxa weye madhabka xanaabilada sida raajixa ah waxaana rajaxay alimaam ibnu xasmi caleyh raxmatullah waxaa kaloo ka sugan ummulmu'miniin ummu salama radia allahu tacala canha in ay masixi jirtay khimaarkeeda oo ayna furi jirin bisanadin xasan bay kaga sugan tahay ibnu abi shayba musanafkiisa ku keenay sidaas daraaddeed dumarkuna way samayn karaan raggana waa u bannaantahay warka murtidiisu waa intaa baabu masxi maa yadharu min alra'si haaliban maca alcimaamah wuxuu baab u yahay masxi maa yadhar waxyaalaha muuqda min alra'si mada xaggiisa ka muuqda masixiddiisa haaliban inta badan muuqda maca alcimaamati cimaamadda la jirankeeda la masaxo saddex xaalo wey xaaladii waataan soo marnayoo baabkii hore oo madaxa masixidiisu ah xaaladda labaad waa cimaamada masixideeda waa tii haddaan ka soo hadlaynayba xaaladda saddexaad waa masixidda madaxa inta qaaliban inta badan muuqatae bannaanka taalla kadibna cimaamadda lagu dhammaystiro ayib baabu masxi maa yadharu waxa muuqda masixiddiisa ayuu baab u yahay min alra'si madaxa ka muuqda haaliban inta badan qaybihiisa muuqda maca alcimaamati cimaamaddana lala masaxo can ilmuhiirati bni shucba ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalama tawada'a wuu weysaystay famasaxa markaasuu masaxay binaasiyatayhi binaasiyatihi dheh fooddiisuu masaxay wa cala alcimaamati cimaamadda korkeedana wuu masaxay waalkhufayni iyo labada khuf korkood muttafaqun calayhi sidaasi waa madhab aljumhuur tii horaa waxoogaa khilaafku xoog badan khilaafku waxoogaa badan yahayoo marka cumaamadda bese lagu gaabsanaye laakiin in madaxa qaarna la maso cumaamaddana lagu dhammaystiro taa iyada dhib taa iyada waxaan dhihi lahaa waa loo badan yahay jumhuurtaa qabta macnaha ayib cumaamadda haddaad masaxdo ama khufka aad masaxdo ama sogsaanta aad masaxdo oo aad iska bixiso waysadaadii may jabtay mucaamad baad qabtay waad masaxatay waysadii baad dhammaystiratay hadhow baa intaad iyadii o dhanba iska siibtaad tukanaysaa ama sugsaan baad qabtay waad weysaysatay korkaad ka masaxday markaad masaxday kadib baabad iska siibtayba waysadaadi miyay jabta <laughs> maya ma jabin ma jabin leanna waxa weeyaan waysadu waa xukum gudbaya oo markaba u gudbaya xubinkii loogu talagalay ee cumaamadda korkeeda ma saarnaanayo ama qufka korkiisa ma saarnaanayo waxay la mid tahay bay yidhahdeen culimmadu adigoo timo badan oo madaxa masaxay timo badanna leh jidhkaagii hoose timaha ka hooseeyey biyuhu gaadhi maayaan soo ma markaad madaxa masaxday kadib baad intaad timo xiiraha u tagtay baad timihiiba xiirtayba masaxii timihii buu raacay soo ma ha raacay waxa weeye madaxuu u gudbay cumaamadda la siibi iyo sogiska la siibi iyo qufka la siibi in lagu weyse qaato oo takhfiif iyo rafcul xaraj umbaa loogu talagalaye haddii meesha ay ka baxaan weyse qabkii ma buraya weysadii waa sideedii way man min munaasab ahaan way man baabu asli rijlayni wa bayaani anahu lfardu wuxuu baab u yahay asli rijlayn labada lugood dhaqitaankooda wa bayaan annahu fard iyo caddayn la caddaynayo inuu waajib yahay ah, annahu fardun inuu yahay wuxuu ka wadaa lugaha dhaqidoodu in ay laasim tahay oo ayna sunno ahayn inay laasim tahay aantoodna weysadu ayna ansaxaynin wa bayaan annahu lfardu waay ayib wuxuu meeshaa ka ixtiraasayaa culimmada muslimiinta iskuma khilaafsanaa in lugaha dhaqitaankoodu ay farad oo rukn min arkaan alwudu ama farad min furuud alwudu inuu yahay laakiin khilaaf waxaa jira qadiim ahaa iyo a'immada qaarkood oo khilaafsan waana u tegi dona insha waan tilmaami doonaa can cabdillahi bni camrin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi takhallafa waxaa dib dhacay cannaa xagga rasuulullaahi baa naga dib dhacay sala allahu calayhi waalihi wasalam wuu naga daahay waay fii safratin socdaal iyo safar dhexdeed ayuu nagaga dibdhacay wax yar buu naga daahay oo naga yara dibdhacay wey maanaa socodkiiyo jidkii aan hayna fa adrakanaa markaasuu na soo gaadhay walxaal qad arhaqnaa aanu dib dhignay ah, alcasra casarkii aan dib dhignay xoogaa markuu nebigu ka yara dibdhacay wakhtigii casarkana la gaadhay waxay is yidhaahdeen nebigaa dib ina soo gaadhi doonee casarka inoo dibdhiga aan isla tukannay waqad arhaqna alcasra annagoo casarkii dibdhignay ayb fa jacalnaa waxaan gudagallay buuhi natawada'u inaan weysaysanno markay waxoogaa nebigi sal ly slam uu soo gaadhi waayey casarkiina waxoogaa yaro dib dhaceen ayay marka gudagaleen inay iska weyse qaataan oo salaaddii tukadaan macnaha fa waxaan gudagalnay natawada'u inaan weysaysanno wa namsaxu inaan masaxno calaa arjulinaa lugahanaga korkooda inaan masaxno bimacnaa lugihii mayna dhaqine lugaha diyihii gacantoo qoyanunbay korka ka marmariyeen masixid basay kaga gaabsadeen xubnaha intoodii kalena way dhaqeen qaala wuxuu yidhi fanaadaa markaasuu dhawaaqay nebigu sal ly slam biaclaa sawtihi sawdkiisa ka ugu sarreeyuu ku dhawaaqay aad buu kor u dhawaaqay markaasuu wuxuu idhi waylun lilacqaabi min annaar ah, hadalkaasu ku dhawaaqay waylun halaag lilacqaabi cidhbaha ayuu u sugnaaday min annaari halaaggaasoo naar ka ahaaday minta haddaad ibtidaa'iye ka dhigto ama min annaari naar ah markaad ka dhigto bayaaniye ka dhigto <coughs> marratayni laba goor buu sidaa yidhi aw alaaan saddex goor buu yidhi muttafaqun calayhi ayib arhaqnaa buu sheekhuu yidhi alcasra casarkii ayaan dib dhignay arhaqna alcasra wuxuu yidhi akharnaaha waan dib dhignay baa laga wadaa markii la yidhaahdo arhaqnaa oo qaafka la reebo arhaqnaa waxaa soo aroortay iyadana arhaqanaa oo ha'dana la kor dhigo qaafkana la kordhigo arhaqanaa marka waxay noqonaysaa alcasru casarka waa in la godo markaa arhaqanaa haddii arhaqnaa la yidhaahdo qaynka waxaan ujeedaa qaafka la reebana arhaqna alcasra waa in casarka la kordhigo lanna waa mafcuul markaa arhaqanaa haddii la dhao nuunka la kordhigana waxaan ujeedaa qaafka la kordhigana waa in marka casarku uu noqdo faacil oo alcasru bay markaa noqonaysaa labada riwaayana waa ku timid ayb wuxuu yidhi marka arhaqnaa alcasra markay noqoto waxaa laga wadaa akharnaa waan dib dhignay markay noqoto arhaqanaa alcasruna waxay noqonaysaa casarkii casarkiibaa yaana soo haleelay wuu nugu yimid isla riwaayadaa lafteeda arhaqatnaa bay ku timid iyadana marka arhaqnaa waxaanu dhihi arhaqanaa iyo arhaqatna waa isku macno labaduba casarkii baa nagu yimid waa saasuu maanaa yacni wuxuu ka wadaa bimacnaa waxa weeye danaa wuu soo dhowaaday waqtuhaa waqtigeedii baa soo dhowaaday waxaa laga keenay min alidraaki waalhashayaan shaygu markuu kugu yimaado kusoo daboolo ayaa la yidhahdaa arhaqanii saasuu maanaa marka haddaad muxunaha aad ka dhigto iyagu waxa casarka daboolaya hadday noqdaan oo arhaqna alcasrana bimacnaa akharna wa waxaa soo daboolaya ku imaanaya hadduu casarka noqdona oo arhaqana alcasru am arhaqatna alcasru marka waxa weeye casarkii baa nagu yimid wey manaa labada macnoba waa sax casarkii baa nagu yimid markaasaanu masaxnay nebiguna sidaasuu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa laga qaadanaya xadiidka xadiidkan waxaa laga qaadan lugaha xugumkoodu inuusan masax ahayne uu dhaqid yahay soo ma leanna nebigu saxaabada muxuu u diiday masixii buu u diiday oo uu yidhi weliba waxaa ka dhalanaya cidhbahaas aan la dhaqin dadkii iska lahaa in la cadaabo waylun halaag lilacqaabi cidhbay u sugnaaday cidhbaha la cabiray waa min baabi tacbiiri اljuz'i wa iraadati اlkulli baa la yidhahda qaybtii khaladka laga galay baa la cabiray hor jidhka ka mida laakiin ruuxii jidhkaa iska lahaa baa laga wadaa saas way yacni waxa weeye cidhbaha la masaxay ama biyaha aan la gaadhsiinin dadka iska leh halaag baa u sugnaaday oo cadaab ah aaa ama min annaari naar ah rawa waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey ayib kaana wuxuu ku tusi ha la dhaqee dhaqiddu waa inay lugta wada gaadho ilaa anqowga soo maay wa arjulakum ila alkacbayn ilaa labada aanqow laga gaadhayo oo iyaguna ay gelayaan ah, ila almaraafiqi oo kale waay marka kacbaynka aanqowyadu xukumka way gelayaanoo waa in la dhaqo haddii intaa dhaqiddeeda ay laasimka tahay qayb ka mida ay bannaanaato oo aadan biyaha gaadhsiinin cidhibtaada iyo adigaba cuquubo iyo cadaab baa ku sugayo macnaha cadaabka intaa la egna wuxuu ka laasimi waajib la dayacay soo saas maa ilan sunno hadday iska ahaan lahayd yani goodigaasi kuma yimaadeen hanjabaadda intaa leeg waxay ku imaanayaa waajib laga tegay ayb wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ra'aa wuxuu arkay rasuululahi sala allahu calayhi wasalam qowman dad buu arkay tawada'uu oo weysaysanayay tawada'uu oo weysaystay walam tamassa oo aysan taabanin acqaabahum cidhbahooda almaa'u biyihii ayna taabanin dad weysaysanaya oo cidhbahooda ayna biyuhu taabanin oo gaadhin ayuu nebigu arkay sal ly slam faqaala markaasaa wuxuu yidhi waylun lilacqaabi min annaar raw axmed baa wariyey waa xadiid saxiixa ayib abu isxaaq baa ku jira laakiin saraxa bitacdiid fii riwaayati shucba yani waxa weeye eh, yani eh, kadalika waxaa soo saaray ibn maajah ibn maajahna wuu wariyey waa xadiid saxiixa ayib an cabdillahi bn اlxaaris radi allahu tacala canhu qaal wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam oo yaquulu leh weylun halaag lilacqaabi cidhbaha ayuu u sugnaaday wa butuuni alaqdaami iyo gommadaha hoostooda ah, gomadda caloosheeda gomadda caloosheeda oo lugta caloosheeda waxa wey waa lugcadda waay waa qaybta qabata dhulka qabata waay taasaa laga wadaa butuuni alaqdaam min annaari oo naar ah ama min annaari naar ka ahaaday rawaw axmed wdaara quniy iyo daara qutni baa wariyay kadalika bayhaqi iyo taxaawi baa soo saaraya xaakim wuxuu leeyahay alimaam alhayami rijaalu axmed waabaraani iqaat xaakim baa saxiixiyey qaybtaasi butuun alaqdaamkaana waxoogaa waa la haystaayo waa lagu dheganya almuhim xadiidku waa xadiid saxiixa wey maana xadiidku waa sugan axaadiistaas kaleeta u markhaati kacayso ee aqdaamta waxaa laysku yidhaahdaa waa lugta gomadeedao dhan baaso waylun lilacqaabi min annaar cilibta keliya meehe lugtii oo dhan baa laga wada marka qaybtii dhaqideed loogu talagalay in la dhaqo oo dhan wixii ka bannaanaada cadaabkaasaa ka imaanaya oo ka laaimaya man jariir bni xaazimin can qataadata can anas bni malikin ana rajula nin baa ja'a yimid annabiya nebigu u yimi sala allahu alayhi waaalih wasalam waqad tawada'a asagoo weysiistay anna rajulan nin baa jaa'a yimid annabiya nebigu u yimid sal lay waslam waqad tawada'a isagoo ninkaasi weysaystay oo wa taraka uu ka tegey calaa dahri qadamihi gommadiisa ama lugtiisa korkeeda ama dhabarkeeda wuxuu kaga tegey wuxuu ka tegey midla mawdici dufri ciddida meel la eg yacni ciddidu meelay meelay dhigmi karto in la eg buu ka tegey cidida meel la saari karo cidida uun ku filan mawdic dufri saas waay meel cidida ku filan ayuu ka tegey oo uusan dhaqin fa qaala markaasaa wuxuu yidhi lahu isaga annabiyu nebigu wuxuu ku yidhi sal alay waslam irjic noqo fa axsin niyaho wanaaji wuduu'aka wayse qaadadkaaga wadaaji arkac noqo weysaysa buu ku yidhi kac noqo soo weysayso oo soo wanaaji buu ku yidhi waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waa abu daawuuda wadaara quطniyu wa qaala wuxuu ihi daara tafarada waxaa la gooni noqday xadiidkan jariir ibnu xaazim can qataadata xaaluu ka warinayo wa huwa iqatun jariirna waa nin iqa buu bimacnaa wuu xoojinayaayo tafarudkiisa dhib male buu leeyahy maadaama uu iqa yahay laakiin jariir ibnu xaazim fii riwaayati can qataada waxbaa laga sheegaa culimmada qaarkood si la yidhaahdaba xadiidka waxaa u markhaati kacaya xadiiu jaabir oo ku sugan fii saxiix muslim oo inoonu imaan doona oo uu leeyahay jaabir waxaa ii warramay cumar bnu khaaab wuxuu ii sheegay ana rajulan tawada'a nin baa weysaystay fa taraka mawdica dufrin ciddi meel la eg ciddi meel la eg buu ka tegey calaa qadamihi gommadiisa ama lugtiisa korkeeda fa absarahu nabiyu sala allahu calayhi wasallam markaasuu nebigu arkay lugtii oo meel yar bannaan tahay oo ayna biyihii gaadhin buu nabigu arkay sal lla lay slam markaasaa wuxuu idhi irjic fa axsin wuduu'aka kac noqo oo weysadaada hagaaji buu ku yidhi farajaca waa laabtay wuu soo hagaajiyey uma sallaa waa tukaday saas way macnaha yacnii dib buu ka tukaday waay xadiidkaasi marka muslim baa u markhaati kacayo xadiidka haddayba cilla ku jirto xoojinaya wuxuuna tilmaamayaa lugaha dhaqidoodu in ay laazim tahay dhammaantood in biyaha la gaadhsiiyana inay laazim tahay meel ka mid ah hadday bannaanaato biyuhu ayna gaadhinna waysadaadu ma asaxayso sida xukunkaa waxaa qaadanaya xubnaha dhaqidoodu ay faradka tahay oo dhan biyaha in la wada gaadhsiiyana la rabo qaybtii faradka ahayd wax ka mid a ah haddayna biyuhu gaadhin waysadaadu sax maaha ayadoo dhan ka kac waa saas way macnaha fadasha lugaha ee dhaqidoodu inay farad tahay waxaa qaba sida xadiistaasiba tilmaamayso fuqahada dhammaantood bima fii dalika a'immada afarta ah asxaabu rasuuli illahi sal alla alay waslam dhammaantood baa qabay qaar waxaa jiray masaxa qabi jiray laakiin ka laabtay sida la sheegayo cali bn abi aalib cabdullahi bn cabaas anas bn malik ibni abi leyla wuxuu leeyahay way ka laabteen ayib ibnu xajar baa soo guurinaya macnaha adiga waxa weeyaan eh, khilaaf horaa jira oo qadiim ah khilaafka horee qadiimka ah wuxuu ahaa culimmada sunnada qaar baa waxay qabi jireen lugaha masaxooda waxaan dhihi lahaa in masax keliya lagu gaabsan karo waxaana ka mid ahaa ragga ayaga imaamu lmufasiriin ibnu jariir itabari ayaa ka mid ahaa xasanulbasri iyo shacbi iyo raggaasaa laga sheegaa daliilkooduna wuxuu ahaa aayadda qur'aanka ah ee alla yidhi tabaaraka wa tacaala waarjulakum ila alkacbayn soo ma wa arjulakum iyo wa arjulikum waa laba qiraa'o wa arjulakum haddii la yidhaahdo waxay ku cadfan tahay faqsiluu wujuuhakum bay ku cadfan tahay wejiyadiinna dhaqa wa arjulakum lugihiinnana dhaqa wa arjulikum qiraa'ada dhahayse waa qiraa'o saxiixa iyadana oo macnaha mutawaatira ah wa arjulikum marka la yidhaahdana raggani waxay leeyihin waxay ku cadsan tahay wamsaxuu biru'uusikum wa arjulikum madaxyaday markaa ku cadfanta oo marka waxay leeyihiin labada qiraa'o sida culimmada agtooda muqararka ah qiraa'adu ama qiraa'aadka kala gedisan hadday faa'iidaynayaan xugum axkaam kala duwan sidii nusuus kala madax bannaan bannaanoo kalea loola mucaamaloonaya marka qiraa'adan eh, yacni hoos ana masixii bay oggolaanaysaa oo lugaha in la masixi karo qiraa'adan kordhigga ana waxay amraysaa dhaqiddii imaamu jariir wuxuu leeyahay marka khiyaar buu ruuxu leeyahayoo hadduu doonana lugaha wuu masixi hadduu doonana wuu dhaqi binaa'an cala alqiraa'atayn sidaas taabiciinta qaar ka mida qabay laakiin khilaafkaa horee qadiimka ah inqarad waa dhammaaday mas'aladu gadaal dambe waxay ka noqotay cinda ahli sunna mas'ale ijmaac ah oo aynan bannaanayn lugaha in la masaxo allahuma inay khuuf saaran yahay mooye hadday luguhu khuuf qabaan waa u tegi doonaa waana soo sheegnay laakiin marka laga hadlay waa markay bannaan yihiin in lugaha iyagoon bannaan la masixi karo oo korka un intan laga masaxo dhaqitaanka laga layska dayn karo waa madhabka shiicada waa nimankan la yidhaahdo imaamiyada ama raafidada ina cashariyada qoladan iiraan iyo wixii raacsan oo la madhab ah ayaa ina cashariya la yidhaha ama imaamiya la yidhahda qolyahaasaa qaba in lugaha la masixi karo dhaqidna aan la yskaba dayn karaba waxayna ka mid tahay masaa'isha ay culimmadu sunnadu ay cinaayada siiyeen oo ay ku kala bedelan yihiin shiicada iyo ahlu sunnuhu saas daraaddeed baa kutubta sunnada ee tawxiidka iyo usuusha ay kaga hadlaan qaar ka mida waxay ku keeneen walmasxu cala alkhufayn iyo lugaha dhiqitaankooda laanna iyagu masx alkhufayn ma qabaan lugaha dhiqitaankoodana waxay ugu keenayaan masaladu waa masale furuucda axkaamta ka mid e khilaafan liraafida saas macnaha marka masaladu cinda ahlisunna sidaasay ka tahay amaa qiraa'aadka qiraa'aadka yacni waxa weeyaan waxay leeyihiin tawjiihi kaley leeyihiin oo aan sidaa ahayn si ay noqotobana nebigaa caddeeyey salawatu rabbi waslamu calayh soo ma leanna aanka sidiisaba hadduu ixtimaal galo oo sidana way suroobi kartaa sidana way suuroobi kartaa ay timaado ha ahaatee hase yeeshee loo helo tafsiir nebi loo helo sal lla alay slam hadal ma yaalla markaa soo ma ixtimaalkii meesha waa ka baxayaa muxuu kaga baxayaa sunnada fasirtay buu kaga baxaya nebiguna sal lay slam waa kaa ma ogolaanin in lugaha la masaxo saxaabada waa ka u diiday salawatu rabbi waslamu caleyh sidaas macnaha marka lama masixi karo lugaha in la dhaqo taa iyadaa baabu tayamuni midigaysigii buu baab u yahay fil wuduu'i waysada dhexeeda la midigaysto midigaysigu waxa waaye xubnaha ee labalabada ah in midigta lagu bilaabo inta soo aroortay macnaha inta soo aroortay qaar aan soo aroorin baa jira midig iyo bidixna hal mar lasla laysla waxaynayo sida dhagaha oo kale dhagaha marka la masaxayo midigta la hormarin maayo hal mar baa laysla masaxaya sooma ilan waa madaxoo kale xubin waay ayib laakiin xubnaha kale waay labada gacmood iyo labada lugood iyo kuwaasaa laga wadaa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yuxibu mid jecel buu ahaa attayaamuna midigaysiguu jeclaan jiray inuu midigta ku bilaabo fii tanaculihi kabagashigiisa dhexdeeda markuu kabaha gashanayo wa tarajulihi shanlaysigiisa dhexdeeda markuu shanlaysanayo wa uhuurihi iyo dahaaro qaadashadiisa dhexdeeda wa uhuurihi markuu dahaaro qaadanayo waxaa soo gelaya markuu qabaysanayo iyo markuu weysaysanayo wa fii shanihi iyo arrinkiisa kullihi dhammaantii wa fii shanihi iyo arrinkiisa dhexdiisa kullihi dhammaantiiba arrimihiisa oo dhan wuxuu jeclaa inuu midigaysto oo midigta hormariyo ayuu nebigu jeclaa salawatu rabbi waslamu caleyh waa wixii min baabi almakaarim ah wixii wanaag ah oo oo fiican baa midigta uu ka hormarin jiray wixii min baab daran iyo wasakh iyo waxsaasoo kaleeto iyo wixii eh, danii oo liitana bidixda saas wey macanaha wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nebiya nebigu sal lla lay slam qaala wuxuu yidhi idaa goortii labistum aad xidhanaysaan waidaa goortii tawadactum aad weysaysanaysaan fabda'uu ku bilaaba biyaaminikum midigyaalkiina ku bilaaba midigta ku bilaaba oo ee mxuu ahaayey bidixda ka hormariya ayaaminikum ra waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuud iyo abu daawuud baa wariyey wakadalika ibnu maajah ibnu khusayma iyo bayhaqi baa soo saaray waana xadiis saxiixa wey manaa xadiiskaasi amar wey marka idaa tawada'tum fabda'uu biayaaminikum muxuu idin qoraya bimayaaminkum idin qoraya biayaaminkum idin qoraya mayaaminta mashhuura laakiin riwaayadu inay ayaaminta taa ma garanay ayib cadhiistaasi waxay faa'iidaynaysaa in midigta la hormarinayo horumarintaa midigtana daahirka amarka waxaa laga faa'iidaysanayaa inuu laasim yahay oo bidixda aadan ka hormarin karaynin laakiin jumhuurtu waxay qabaan badankood waxay qabaan midigta iyo bidixda kala hormarintoodu waa sunno oo laazim ah farad maah saas daraaddeed haddaad kala hormariso weysadaadii waa asaxaysaa sunnadii baase khilaaftay saasay u badan yihiin hada wabillahi towfiq wsala allahuma w sllam cala nabiyina moxamed wcala alihi saxbi waslem